الرحمن الرحيم الحمد لله رب العaalمين والصلاaة والسلام عlى رasuuلi الlahi صلى الله عليه وسلم halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayaة الmutafaqih cajaladiisii tobnaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliike xafidahu الlah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز مؤلفku عليه رحمة الله waxa aynu ka soo baxnay kitaabkii kitaabu طahaarة iminka mualifku waxa uu ku xejiyey kitaabu ljanaa-is janaazadii ayuu halkan ka hadlayaa janaazadu waa kitaabka khaaska u ah axkaamta qofka dhintay buu kaga hadlayaa qofka dhintay axkaamtiisuu kaga hadlayaa axkaamta uu kaga hadlayo waa dardaarankii waa talqiintii qofkii meydka ahaa ee dhintay ama qofku naftu ka baxaysay oo loo laqimayo waxa uu ka hadlayaa sheekhu kafintii meydka la kafmayey wuxuu ka hadlayaa salaadii meydka lagu tukanayey wuxuu ka hadlayaa aaskii meydka la aasayay iyo wixii la miduu ka hadli doonaa marka janaasadu asalkeedii min juniza baa kelmadda laga keenay asalka kelmadda aljanaaza min juniza bay ka timi juniza micnaheedu waxa weeyaan sutira waa la asturay aljanaaza mushtaqa min juniza juniza micnaheeduna waxa weeyaan sutira waa la asturay culimmadu waxay sheegaan haddii miimka la hoos dhigo oo jinaaza la yidhaahdo aljinaaza iyo haddii miimka la kordhigo aljanaaza la yidhaahdo qaar waxay leeyihiin waa isku mid qaarna waxay leeyihin isku mid maayo faariq baa u dhexeeya oo qola waxay tidhi qolada kale la farqisay haddii jiimka la kasreeyo oo la hoos dhigo taasaana fasixsan oo sax ah waxa weeyaan micnay keentaa oo micnahaasina waxa weeyaan nacashka meydka lagu qaado sariirta meydka lagu qaado baa jinaaza la yidhaahdaa oo jiimka la hoos dhigo haddii jiimka la kor dhigana meydka laftiisii baa la yidhaahdaa marka saasay u kala farqiyaan tartiibkan mu'alifku u dhigay waxaad moodaa tartiib aada u qiimo badan inuu yahay markuu ka horraysiiyey salaadii iyo dahaaradeedii iyo axkaamteedu ka soo hadlay ayuu janaasadii ilaa qofkii noolaabay taasi ka hadlaysay tan iminka waxay ka hadlaysaa qofkii dhintay qaabkii loo daahirin lahaa loogu tukan lahaa loo diyaarin lahaa muxuu ahaa loo aasi lahaa waxyaalahaaso dhan bay ka hadlaysaa marka sheekhu wuxuu yidhi wa fiihi waxaa ku sugan kitaabkan gudihiisa khamsu dawaabida shan daabid baa ku sugan adaabidu alwalu daabidka u horeeya al aadaabu waa edabta allatii taasoo yembaqii ay habboon tahay ficluhaa samaynteeda cinda almuxtadari qofkii geeridu ku soo xaadirtay agtiisa casharatun toban weeye edabta la doonayo in haddii qof naf baxaya aada u timaado qofkaa naf baxaya aad kula dhaqanto oo aad haddii alidmaayo u akhriso waa toban alaadaabu aadaabta allatii aadaabtaasoo yembaqii ay habboon tahay ficluhaa samaynteedu cinda almuxtadari qofkii lagu xaadiray agtiisa casharatun toban weeyaan oo qofku marka dee lagu soo xaadiray wuxuu u jeedaa qofkii wafaadka ee geeridu kusoo xaadirtay mowdkii kusoo degay waa toban edabtaasna waxay ka mid tahay min sunnati nabiyina sala allahu calayhi wasalam ka u horeeya waa tadkiiruhu bilwasiya waa xusuusintiisa maydka la xusuusiyo inuu dardaarmo dardaaran wasiyadu waxay noqon kartaa sideedaba waxaa la yidhaahdaa waa hibo uu qofku bixinaya wasiyadu hibadaas cid kaluu siinayaa waxay noqon kartaa shay cayn ah oo cayiman bay noqon kartaa waxay noqon kartaa wax dayn ah shay cayna ah inuu dardaarmo guri ama alaab ama gaadhi ama lacag wax cayiman ama kitaab inuu dardaarmo kutub ama waxay noqon kartaa wax dayn ah oo lagu lahaa inuu ka hadlo oo uu dardaarmay noqon kartaa ama waxay noqon kartaa wax manfaco ah inuu dardaarmo in haddii ala qofku isagu uu dardaarmayo waxaasi inuu qaato markuu dhinto dabadeed intaas way noqon kartaa marka wasiyadu waxay yidhahdaan culimmadu wasiyada qofka dhimanaya u dardaarmaa laba qaybood baa xukunkeedu u qaybsamayaa mid waxay noqotaa wasiya waajib ah midna waxay noqotaa wasiya mustaxaba wasiyo waajib ah oo wasiyada waajibka ah waa wasiyadii qofkii isaga dayn lagu lahaa ama uu cid dayn ku lahaa waa waajibtaasi marka inaad adigu dardaaranto haddii cid wax ay kugu leeyihiin dayn oo lagugu leeyahay waa waajib inaad dardaaranto war waxaa iyo waxaasaa laygu leeyahay war ha layga bixiyo caruurtaydiiyow xaaskaygiiyow ehliyadeedii ehliyadeediio dayntaasaa laygu leeya hantida intaa leeg dadkaasaa halayga bixiyo waa wasiyo waajib ah ama inaad tidhaahdo dadkaa caynkaa iyo caynkaa ah dayntaasaan ku leeyahay hantida intaa la eg ayay iga qabaan waa waxaasay hantidu ka kooban tahay dee haddii alla idmaayo hantidaa ha laga qaado dadkaas wasiyadaas iyadu waxaa la yidhaahdaa waa wasiyo waajib ah wasiyada labaadna waa wasiya mustaxab ah wasiyada mustaxabka ah iyaduna waxa weeye qofkii aan isagu xuquuqna lagu lahayn oo cid aan cidna aanay dayniy waxba ku lahayn isna aan haddii aan la idmaayo cidna waxba ku lahayn cidna waxba kuma laha oo isaga cid wax ku leeyahay ma jirto cid haddii aan la idmaayo isna wax ku leh ma ay jirto laakiin wuxuu doonayaa inuu dardaarmo wuxuu sadaqaysto oo tabarucah buu doonayaa oo acmaal saalixa alle agti u noqota allah subxaana wa tacaala masaaisha markuu ka hadlaya waatuu lahaa kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayra alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin xadiidka saxiixaynka ku yaalay cabdulahi bni cumar waatuu rasuulku lah sal alay wasalam maa xaqu imri'in muslimin yabiitu leylatayni walahu shayun yuriidu an yuusii fiihi ilaa wawasiyatuhu maktuuba cinda ra'sihi qofka muslimka ah ma mudnaantiisu ma aha inuu laba habeen uu iska seexdo iyo wixii la mid ah isagoo haya wuxuu dardaarmo oo dardaaran uu maarata ku dhigo ilaa inay wasiyadiisu shay qoran oo agtiisa yaalla ay tahay mooyaane ibnu cumar xadiidka wixii ka dambeeyey waxaa laga wariyaa ima soo marin buu yidhi habeen xadiidkaa markaan rasuulka ka maqlay salawaatullahi wasalaamu calayhi kadib ilaa haddii habeen soo maro wasiyadaydii madaxaygay tiilay marka wasiyada qofku maalku inuu markuu dardaarmayo waxaa fiican rubuc iyo meelaha inuu dardaarmo ama thuluth uu dardaarmo ayaa fiican taasaa wanaagsan waayo waxaa weeya iminka axkaamtii ku saabsanayd maydka iyo wax badan baa bidco iyo ibtidaac badan baa ku dhacay gaar ahaan waxa ku saabsan janaa'ista waxaa haddaba waajiba ah qofku inuu dardaarmo muslimka ah in xitaa marka uu dhimanayo qof ahlu sunna ah oo fiican oo haddii alla idmaayo caqiidadiisa iyo alla kuxinaanshihiisu ay fiican tahay inuu dardaarmo bal inuu aaskiisa iyo maydhidiisa iyo hawsha uu ka qayb galo wuxuu yidhi sheekhu qodobka labaad waa tadkiiruhu xusuusintiisa la xusuusiyo biraxmati illaahi ilaahay naxariistii iyo wa fadlihi fadligiisa in la xusuusiiyo qofkii oo waxaa haboon qofkii muslimka ahaa in la xusuusiiyo oo qofkii walaalkii ahaa ee muslimka u xusuusiiyo markay naftu ka baxayso ilaahay naxariistiisa inay waasic tahay ilaa intuu qofkaasi ka dhimanayo oo la yidhaahdo war malaha ilaahay aad malaynayso ilaahay khayr ka filo khayr alle ka male subxaanahu watacaala xadiidkii jaabir baa u daliil ah oo rasuulku sal lay slm uu lahaa laa yamuutanna axadukum yaanu dhiman qofka idinka idinka mid ah ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi tacaala isagoo ilaahay male wanaagsan ka malaysanaya mooyaane yaanu dhiman waatu rasuulku salawatu wasalam xadiiska muslim uu soo saaray marka malaha wanaagsan faa'iidada ku jirtaa maxay tahay faa'iida ku jirtaa waxa weeyaan alle isagaa wuxuu yidhi anigu addoonkaygu wuxuu iga fisho oo iga malaysto ayaan ahay marka waxaa la rabaa qofkii jaanibka rajaha inuu xagga jaanibka u qallibo oo rajihiisa aad uu weyneeyo ilaahay subxaana wa tacaala cafwigiisa uu faa'iideeyo si alle uula kulmo isagoo alle subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay oo alle uu raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala waayo nebigu sal allahu alay ali wasalam waxaynu ognahay xadiidka saxiixa ah wuxuu u soo galay wiil dhallinyaro ah oo naftu ay ka baxayso markaasaa wuxuu ku yidhi sidee tahay bal ka waran xaalkaaga wiilkii wuxuu ku jawaabay arju llaha wa akhaafu dunuubii ilaahayna waan rajaynayaa dunuubtaydana waan ka baqanayaa markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam laa yajtamicaani fi qalbi cabdin fii midli hada almawtin ilaa acطaahu llahu maa yarjuu wa ammanahu mima yakhaaf labadaa qodob ee aad sheegtay qof qalbigii kuma kulmaan goobtan hadda aad joogto adigu jooga oo naf baxaya ilaa haddii qofka qalbigiisa ay ku kulmaan rajo alle uu rajaynayo dunuubtiisana uu ka baqayo ilaahay wuxuu siiyaa wuxuu rajaynayey wuxuu ka baqayana ilaahay waa ka badbaadiyaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa darajadiisu waa xasan ibn maajah iyo termedi ayaa weri sheikhulalbani xasan buu ka dhigaya qodobka saaca saddexaad waa tacaahudu balli xalqihi wa shafatayhi tacaahudu waa in laga warhayo balli xalqihi dhuuntiisa in la qooyo qofkiisa karaarayay iyo wa shafatayhi labadiisa bishimood masaladan wuxuu ka hadlayaa iminka qofku markuu sakaraadayo oo naftu ka baxayso uu kaarayo in afka biyo loogu dhibciyo oo wax yar si carabka bal tawxiidka iyo shahaadada si u helo carabku aanu u qalalin oo dhuuntu aanay u qalalin in haddii laga warhayo tacaahudku waa ka warhaynaya ku noqnoqosho in hadba lagu noqnoqdo laga warhayo bal lixalqihi dhuuntiisa ee hungurigiisoo la qooyo iyo wa labadiisa bishmood oo maaragtay haddii culamada qaar ba waxay leeyihin waxaa fiican cudbi ama mara qoyan biyaale saa inta loo daro bishimaha in loo marmariyo haddii ala idmaayo maaragtay qaar waxay leeyihin culimadu waxaa fiican biyo iyo in laysku daro mara yaroo dufan la taabsiiyey biyana maradii la taabsiiyo bishimaha loo saarsaaro si bishimihii aana u qalalin dhuunta biyoyar harbalay waxyar biyaa ah lagu dhibciyo si maaragtay tawxiidkii kelmadda dhawaaqeedii maarata u karo qofkaa isaga ah marka masaladaasi mas'alo daliil uu ku soo arooray sharci a ah ma aha laakiin xagga marka loo fiirsaday qofka dhimanaya iyo maslaxaddiisa ayay culimmadu sidaa u yidhaahdeen oo maslaxadda qofka dhimanaya lakiin masale daliil kitaab iyo sunna ay kusoo aro ama aaaar ay kusoo aroortay midna maaha araabica kan afaraad waxaa weeye talqiinuhu waa in loo laqino oo la qaybsiiyo ashahaadata tawxiidkii waa in loo laqimo oo qofku haddii naftu ay kusoo xaadirto oo sakaraadkii uu ku jiro waxaa waajiba in shahaadadii loo laqimo sidii xadiidkii rasuulka sal alla aleh wasalam ee muslim iyo kayrkiiba soo saareen ku caddayd laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allaahu qaybsiiya oo u mariya buu nabigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh talqiintu marka waxay noqonaysaa qofku marka aanu haddii aan la idmaayo shahaadataynka aanu ku hadlin laakiin hadduu mar kelimatu tawxiid qofkii ku dhawaaqay in lagu celceliyaa baahi looma qabo hadduu mar qofku yidhaahdo bes waad ka aamusaysaa laakiin hadduu intuu tawxiidsaday oo shahaadadii ku dhawaaqay kadib uu shahaadada kadib uu hadhadlay oo waxyaalo kale ku hadlay waxa weeyaan waa loogu celinayaa oo hadafka la rabaa waa maxay waa in tawxiidka wuxuu ku hadlaa uu carabkiisa ugu dambeeyo baa la doonayaa marka hadduu intuu tawxiidsaday dabeetana uu hadallo kale ku hadhadlay ama dad usoo galay iyo la hadhadlay waxa weeyaan iyadu waxa weeyaan waa loogu celinayaa haddii si kale loogu celin maayo kaa hore ayaa ku filan kaa hore ayaa ku filan oo nebigu sal alla alay wasalam nin ansaariya ayuu wuxuu nabigu sal ly sl nin ansaarta ka mid u yeedhay markaasu wuxuu ku yidhi abtiyow laa ilaaha ila allaahu dheh nin buu soo booqday nabigu sal lay slm ansaariga ninka ansaariga ah oo sakaraad ayuu soo booqday markaasuu wuxuu yidhi abti laa ilaaha ila allaahu dheh markaasaa ninkii wuxuu yidhi ma abtaan kuu ahay mise adeer baan kuu ahay markaasuu wuxuu yidhi maya abtaad ii tahay markaasaa wuxuu yidhi ninkii ansaariga ahaa ma waxaa ii khayr badan inaan laa ilaaha ila allahu idhaahdo markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam haa taasaa kuu khayr badan markaasuu kelmadii ku dhawaaqay sidaa awgeed xadiidka abi aalibna waad garanaysaan adeerow laa ilaaha ila allahu dheh waa rasuulku lahaa salawaatullahi wasalaamu calayh marka waa talqiinuhu ashahaada shahaadadii in loo laqimo ayaa laga qaadanaya alkhamisa kan shanaad waxaa weeye idaa qadaa haduu idaa qadaa bimacnaa waxaa loo jeedaa idaa maata idaa qadaa ay idaa maata hadduu dhinto aqmiduu isku jebiya caynayhi labadiisa indhood oo indhaha isugu qabta wadacuu lahu una duceeya qofkii waxyaalaha adaabta ah weeyaan hadduu qofku dhinto indhaha laysugu jebiyo oo indhihiisa laysku qabto hana loo duceeyo masaladaas marka waxaa weeyaan xadiidkii umu salama ayaa u daliila zawjkeedii markuu dhintay ayaa rasuulku sal allau alay wasalam markaa usoo galay rasuulka oo markaa usoo galo albaabka kasii baxaya ayaa naftu ka dhacday saxaabigii rasuulku waa kusoo noqday indhihii oo togmay oo cirka ujeeda jeeda rasuulku indhihii isku celiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasa nebigu wuxuu yidhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar nafta marka la qibdoodo indhuhuna way sii raacaan dadkii ehelka ahaa ee carruurtii islaantii iyo dadkiibaa qayliyey oo baroortay oo ooyey markaasaa nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam naftiinna waxaan khayr ahayn ha ugu yeedhina malaa'igtu aamiin bay odhanaysaa waxa aad tidhaahdaan markaasuu nebigu wuxu sal alay slm ilaahu abi salaamo allow u dembi dhaaf darajadiisa ilaahu kor u qaado kuwa mahdiyiinta hanuunsan allow ku dar reerkiisa iyo ubadkiisii ilaahay mid isaga ka khayr badan ugu bedel ilaahu u dembi dhaaf rablcaalamiinta rabbulcaalamiin baa tahay ilaahu qabrigiisa u waasiciyo u nuuri uu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu calayh marka micnaha ku jira waxa weeyaan hadduu qofku dhinto oo ad ag joogto markaa labada indhood baa laysugu qabanayaa si indhuhu aanay u togmin oo hadhow aan indhihiisu laysugu keeni waayin waana loo duceynayaa idaa qadaa ay idaa maata hadduu qofku dhinto aqmiduu caynayhi indhaha isugu qabta wadacuu lahu una duceeya asaadisu qodobka lixaad shaddu lixyayhi waa in garhkiisa la adkeeyo iyo labadiisa lafgadhood waa in laysku xidho oo laysku adkeeyo wa talyiinu mafaasilihi wa talyiinu waa in la jilciyo la dabciyo mafaasilihi kalagoosyadiisa halkaa xubnaha kalagoosyada ah in haddii alaidmaayo la jilciyo ayaa ka mida aadaabta loo baahan yahay oo waxaa loo jeedaa dee qofkii markuu dhinto waxaa la diidayaa afku inuu kala tago oo afku saa u kala hayo marka hadday naftu qofkii dhaafto ka baxdo waxaad samaysaan intaad mara soo qaadaan ama faashad soo qaadaan halkan garhka ahee hoose ee daanka fuqa hoose ah halkaa kaga xidha halkaa maskaxda ku beegeen dhakada ahna nasasta ah halkaas kusoo xidha si maaragtay afku markaa saa isugu cishimo oo afkiisu markaa aanu u kala furmin xubnihiisana qofkii in waxaa adoon la dabciyo oo sidaa xubnihii loo laalaabo oo gacantii dhowr jeed sidaa loo celceliyo oo lugti saa loo soo laabo lakala bixiyo gacantaa lasoo laabaya waa lakala bixinaya waa la laabaya waa lakala bixinaya halkaa suxulka ah sidoo kale labada feedhood gacmaha waa lagu dhejinayaa waa laga qaadaya garbaha laga shaqaysiinayaa sidoo kale labada low mar waa loo soo laabaya mar waa la sii daynayaa lugihii baa la jircinaya imaam shaafici caleyh raxmatullah sidaasuu isna odhan jiray shaddu lixyayhi labadiisa lafgarood in la adkeeyo laysku xidho iyo wa talyiinu mafaasilihi mafaasishiisa iyo kala goosyadiisa in haddii alla idmaayo la jilciyo waa loo qodobka toddobaad waa tawjiihuhu ujeedintiisa loo jeediyo weeye maydkii lilqiblati qiblada in loo jeediyo oo qofkii markuu dhinto in qiblada loo jeediyo ayaa la doonayaa taasaa sunnihii ka mid ah waayo qofkan intaanu dhiman ka hor waxaa asal u ahayd inuu qibladii xaggeeda u jeesto masaladaasi waa masale rag badan oo culimaa ay qabaan taabiciintii iyo kayrkoodba cataa iyo imaam nakhaci iyo maalik iyo reer madiine iyo awsaaci iyo reer shaam iyo isxaaq iyo waxaa weeyaan waxay odhan jireen xadiid waxaa jira rasulka sal lay slm uu yidhi ina sayida almajaalis qubaalata alqibla majaalista waxaa ugu khayr badan golaha iyo majliska dhanka qiblada u jeeda xadiid kale wuxuu aha khayru lmajaalisi mastuqbila bihi lqibla majaalista waxaa ugu khayr badan majliska qiblada loo jeesto ayaa ugu khayr badan marka waxa weeyaan nebigu sal alla alay wasalam sidaasaa sunnihiisa uu ahaa in qofkii maaragtay noolaa iyo qofka dhintayba loo jeediyo xagga kacbada ah waatuu rasuulku odhan jiray albayt alxaraam qiblatukum axyaaan wa amwaatan beydka xaraamka ahi qibladiini weeye nolol iyo geeriba kaad joogtaanba marka wa tawjiihihu waa ujeedintiisa loo jeediyo lilqiblati qiblada in loo jeediyo sidee qiblada loogu jeedinayaa meydka haddaba waa su-aal laba siyoodba waa suuragal in meydka qablada loogu jeediyo sida koowaad waxa weeyaan in qofka jirjirka loo seexiyo oo dhabarka uu dhulka ku hayo oo sidaa jirjirka ugu seexdo ee labadii saacadoodna baabacooyinkooda ay xagga qiblada u jeedaan oo marka hadduu madaxa sare u yara qaado qibladii buu toos ugu beegan yahay sidaas waa suuro suurada labaad waxa weeyaan inuu qofku dhanka midig uu u jiifo oo markaa uu wejigiisii iyo qaarkiisaa hore uu qibladii qaabilsan yahay sida saxiixa ah ee fiican waxa weeye labada suura waa iska bannaantay laakiin sida sii wacani waxa weeyaan in qofka dhanka midig inta loo jiifiyo qiblada la qaabilsiiyo waayo nebigu sal alla alay wasalam xadiidka baraa ibni caazib waa tuu lahaa saxaabiga uu ku yidhi idaa atayta madjicaka fatawada meeshii aad seexan lahayd markaad timaado weysayso wuduu'aka lisalaa weysadaada salaada oo kale uma dajic calaa shiqika alayman dhankaaga midig u seexo dabadeed fa in midta midta cala alfitra haddaad dhimato diin iyo fitro ayaad ku dhimatay marka taas waxay kutusaysaa sida afdaliyada inay tahay in qofku dhanka midig isagoo u jiifa haddii aan la idmaayo oo maaragtay markaa loo dhigo ayaa fiican sidaasaana salafkii ka aroortay rag badan oo ka mid ah ayaa fiican waxaa laga wariyaa ibnu jurayj raximahullah ayaa cataa ayuu usoo galay wuxuu leey cataa baan waxaan ku idhi ara'ayta xuruufa almayit ila alqibla xiina fawdihi bal ka waran jeedista qofka maydka ah loo jeediyo markaa naftu ka baxdo qiblada iyo xagga calaa shiqihi alyman dhankiisa midig loo jiifiyo dheh asunnatun daalih arrintaasi ma sunna qaala subxaana allahi maa calimtu min axadin yacqilu tarka dalika min mayitihi wallahi ina arajula layuxmalu firaashahu xataa yuxarafa bihi idaa lam yastadic dalik wuxuu yidhi subxaana allah arrintuu qariibsaday ma ogi qof caqli leh oo arrintaa in maydkiisa aan lagu samayn yeelaya anu garan maayo waxaa dhici jirtay qofku xitaa haddii isagoo kabadjeeda qiblada naftu ka baxdo ama isagu isdhaqaajin kari waayaba in firaashka uu ku jiifo inta la duwo qiblada xaggeeda loo jeediyo waay sheekhu wuxuu yidhi tajriiduhu min hiyaabihi waxaa ka mid a tajriiduhu in haddii alla idmaayo laga dhartiro min hiyaabihi marihiisa in laga dhartiro tajriidintu waa dharkoo laga dhiga wey dharka dhigid tajriiduhu waa ka dhigid laga dhigo min hiyaabihi marihiisa in marihiisii laga dhartiro oo dharkii oo dhan laga dhigo taasaa mustaxabaadkii ka mid ah waa dee naskaa arrintaa kusoo arooray qofka kan maryihiisa uu iska xidhnaado ayaa jidhka dhibaato ku keeni kara qofku waa qof dhintay waxaa laga yaaba maradii iyo jidhkii waxaana isku dhegaan isla kharima arradoo dhan waayo caaisha radi allahu tacala canha waxay tidhi lamaa araaduu uslan aslan ghusla nabiyi sal la lay sl nabiga maydhiisii markay dooneen inay maydhaan xiina maata markuu dhintay qaaluu hal nujaridu rasuula allahi sal lay wasalam kamaa nujaridu mawtaana rasuulku ma waxaanu maryaha uga dhignaa sida kuwa innaga ah naga midka markay dhintaan aanu maryaha uga dhigno marka muhiimaddu maxalshaahidku xadiidka laga deliishanaya waxa weeyaan in qofka maydka marka la maydhayo maryaha laga dhigo oo qofku hadduu dhinto oo indhihii laysugu qabto oo afkii inuu kala tago laga yaabo wax layskula xidho oo xubnihiisii la jilciyo oo dharkii laga dhigo oo markaa mara asturaysa lagu dado in la maydho qofkaasi diyaar u yahay markaas qodobka sagaalaad waa taqdiyatuhu waa in la dado maydkii bithawbin mara lagu dado gebigiisba ilaa almuxrima qofkii xajka xidhnaa mooyaane qof xaj u xarmanaa u xaaji a ah mooyaane falaa yuqataa lama dado wajhu wajigiisa iyo wara'suhu madaxiisa qofkii xaajiga ahaa waayo nebigu sal allau alay alih wasalam qofkii hashiisii ka dhacay ee maalintii cajatulwadaac ee dhintay wuxuu yidhi laa tukhamiruu ra'sa madaxiisa ha dadina walaa wajhahu wejigiisana ninka yaa la dadi fa innahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiya maalinta yowmulqiyaame waxaa la soo saari doonaa isagoo talbiyaysanaya marka labadaa qof qofka aan xaajiga ahayn isaga waa la dadayaa madaxiisa iyo wajigiisa waa la dadayaa waayo qofka marka dharkii laga dhigo waxaa la rabaa mara in la saaro jirkiisu dhan qarisa si maradaas ay u asturto cawradiisu inay qaawisanto waayo dee suuro xunbaa meeshii soo baxaysa haddii kale caaisha radi allahu tacaala canha xadiidka bukhaari muslim abu daawuud soo saareen waatay lahayd ana rasuululahi sal alay slam xiina tuwafiya qutiya biburdatin xabira rasuulka markii la oofsaday waxaa lagu daday maro xabiro ahoo beledka meelaha liimanta lagu soo sameeyeyba rasuulka salawatulahi wasalaamu caleyh maro diilima leh ayaa dusha laga saaro geb lagu siiyey ila almuxrima marka uu leeyahayna qofkii muxrimkaa waa laga soo istisnooday hadduu qofku dhinto isagoo muxrim ah madaxiisa iyo wejigiisa la dadi maayo xadiidka ibni cabaas aynu akhrinay baa u daliila qodobka tobnaad waa atacjiilu waa dadejin la dedejiyo bitajhiizihi maydka diyaarintiisa iyo wa dafnihi aaskiisa idaa tayaqanuu dadku markay hubsadaan mawtahu geeridiisa markay dadku hubsadaan inuu dhintay oo mayd yahay in haddii alle la dedejiyo weeyaan waayo rasuulku sal alay waslam waatuu lahaa xadiiskii bukhaari iyo keyrkiiba soo saareen iyo muslimba asricuu biljanaaza janaazadii la degdega fain taku saalixatan hadday tahay mid wanaagsan oo saalixad ah fa khayrun tuqadimuunahaa calayhi khayr baad kula degdegaysaanoo aad u hormarinaysaan in takun hayra dalik hadday tahay mid aan khayr qabin fa sharun tadacuuna can riqaabikum shar baad degtiinna iyo tunkiinna ka rogaysaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka meydka in la dedejiyo ayaa la doonayaa ee la ilaaliyo marka wixii israaca dadku waxaa la rabaa inaanay samayn wixii israaca dadejinaya ee wax ka soo horjeeda waayo waxaa laga yaabaa qofkii dee dadka qaar baa waxay sameeyaan khaladka waxaa ka mid a ah qofku meel buu ku dhimanayaa magaalada ha laga qaada laleeyahy magaalo kale magaaladuu ku dhashay ha la geeyo ama magaaladuu ku koray iyo iyo magaalo uu yidhi ha laygu aasa iyo waa khalad qofku meeshuu ku dhinto ayaa lagu aasayaa mar haddii aan mawaanic sharciya aanay jirin meeshaa uu qofku ku dhintaa lagu aasaya waayo nebigu alayh salaatu wasalaam xadiidkii jaabir ee ka warramaya qatla uxud uxud raggii lagu laayay shuhadada ahaa rasuulku wuxuu amar ku bixiyey jaabir aabbihii iyo rag ka mida markii la qaaday ee loo jaabir aabbihii iyo iyo muxuu ahaa odaygii eedadii qabay adeerkii ahaa ayaa islaantii eedadii ahayd awr ku qaaday markaasaa iyadoo madiina lasii socota oo inay ku aasta ay doonayso waa tii rasuulku uu fariinta ka dambaday oo dib loo soo celiyey oo rasuulku sal alla lay waslam amar uu ku bixiyey in meeshii ay ku shahaado qaateen lagu aaso marka saasaa sax ah addaabidu thaani daabidka labaad waa quslulmayiti maydka maydhiisii wey la maydho cashratu ashyaa'a toban shay weeyaan maydka maydhiisu waa toban qodob maydku in la maydho horta ma fardu kifaaya amase waa fardu cayn waajib ah maydhidda meydku waa fardu kifaaya fardu kifaayaha waxaa la yidhaahdaa waa shay ummadda xilkiisa uu saaran yahay haddii qayb ka mid ah ummadda ay shaygaa sameeyaan qaybtii kale dembiga waa ka dhacaya hadday wada samayn waayaan guud ahaana dembiilyaal bayday noqonayaan taasaa fardu kifaaya la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi wa wadcu lmayiti meydkii oo la saaro calaa khashabati algusli geedkii lagu maydhayey ama geed dheh hadda khashabadu waa geede ama sariir dheh ama sibidh la dhisay oo kor loo soo dhisay oo meydka in lagu maydho lagu talagalay dheh ama miis la saaray dheh waxa weeyaan ama dhulka oo la dhigo oo karaatoni wuxuun loo dhigo waxa uu muhiim ah in maaragtay shay dhulka ka sarreeya meydka in la saaro ayaa fiican haddii loo heli karo in la saaro ayaa fiican satruhu iyo asturidiisa maydkii la asturo marka uu leeyahay dee meel sare ha la saaro waa sida mustaxabka ee fiican in meel murtafica la saaro oo haddii ala idmaayo weli biyuhuna ay ka dusayaan oo dhaafayaan dadku waxay sameeyaan qof hadduu dhinto oo meydkiisii la maydhayo ama sariir iyo xun lagu maydhayo habeen iyo maalin xilli walboo la joogo qabow iyo kulayl biyo unbaa loo diirinaya qofkii biyaha dabka marka biyo lagu tuuraya masaladaasi marka hore waxay ku timi haddii qofku xilli dhaxan ah uu qofkaasi go-o oo dhinto dee marka dhaxani jirto qofku markuu nool yahay xitaa biyaha waa iska bambaaniyaa marka in biyaha qofka loo diiriyo dhib ma laha laakiin kulayl iyo qabow jawiga wakhti walba uu jiro biyo un qofkii karkaraya ha loo karkariyo biyo kulul ha lagu maydho oo biyo ha loo diiriyo warkaasi sax maaha jawigaa lagu miisaamaya haddii jawigu uu kulul yahay biyaha qofka biyo qabow baa lagu maydhayaa haddii jawigu uu idma qabow yahayna biyaha diiran ayaa qofkii loogu maydhaya mar wal biyo iska kulayli ma aha satruhu asturkiisii weeye maydkii la asturo min asurati xudunta ama xudhurta laga bilaabo ila arukbati ilaa ruugga ama lowga la gaaro waalmar'atu qofka dumara kullahaa dhammaanteed cawro weeyaan ilaa mawdica ziina ziinada makaankeeda mooyaane yani quruxda mawdiceeda mooyaane qofkii dumar ahayd marka iyada marka la maydhayo intaa dee calaacalaha iyo calaacalaha hoose cagaha iyo haddii alla idma dhudhumadan dhow iyo madaxeedan wixii iyo luqunteedan iyo intaa ay saacadda iyo kaatuunka iyo siliska iyo ee dhegaha ay ku xidhan jirtay intaa mawduucu ziina intaa unbaa gabadhii la ogol yahay in gabadhii kale ay ka aragto oo markii maro weyn baa gabadhii la saarayaa khalaas gacanta unbaa hoostaa laga marmarinayaa dushaa biyaha lagu shubayaa gacantana ayadoo kaa qarsoon jidhkeedii baad gabadhii maydhaysaa waxaase fiican labada qof ee isqabaa haddii midkood uu horeeyo baa sii wacan in gabadhu haddii ninku ka horeeya iyadu maydho haddee markaa dee lasoo gudboonaato ama isagu uu maydho saasaa ugu sii fiican iyagu markaa dee mara inay isa looma baahna haddaan dee cid kaloo meeshii joogto oo biya ugu shubaysa aana jirin laakiin haddii keligii uu yahayoo uu haysto qasabado iyo biyihii wuxuu ku shushubo inuu keligeed iska maydhayso mara aan saarin ama iyadoo ay keligii maydho iyadoo mara aan saarin iyadoo ba'si ma lahaa sida abuubakar ba asmaa bintu cumays radia allahu tacaala canhum ay maaratay ay isu maydheen qaarkood qaarka kaleba oo iyadaa maydhay asmaa bintu abibakar cumar abubakar sadiiq markuu dhintay iyadaa maydhay marka wuxuu yidhi sheekhu waa asturkiisii weeye min asurati xudunta laga bilaabo ila rukbati inta lowga laga gaarayo walmar'atu qofka dumara kulluhaa dhammaanteed waa in la asturaa la doonayaa ilaa mawdica ziina ziinada mawdiceedii mooyaane mawdica ziina unbaa maarata loo ilaalinaya gabadhii waayo rasuulku sal allau alay ali wasalam waatuu lahaa maa bayna sura warukba cawra xadiidkanna waatuu ahaa raximahu llahu tacaala raxmatan waasica satruhu min asurati ila arukbati walmar'atu kulluhaa kulluhaa ilaa mawdica ziina waxaa inoo dambaysay inuu mu'alifku tilmaamay faqradii labaad in asturkiisa la asturo maydkii laga bilaabo xudunta ilaa lowga qofka dumara laakiin iyadoo dhan baa la asturayaa ilaa mawdica ziina ziinada iyo quruxda meesha ay qabata mooyaane ilaa mawdica ziina masaladaasi adilo badan bay leedahay waxaa ka mid ah maa bayna surati warukba cawra xadiidka xasanka ah ee abu daawuud soo saarayo iyo axmed iyo daara qudni sheekhu albaani irwaa ku keenayo mowdica ziina marka waxaa loo jeedaa waxa weeyaan waa wejiga alwajhu walkafaan washacr waalraqaba mowdicu ziina walqadama waa shantaas waa wejiga iyo labada calaacalood iyo timaha iyo luqunta ama surka iyo labada lugood waxaa xaaraan ka ah marka qofkii qaasilka ahaa gabadh ha noqoto markaa qabadha gabadha maydhaysa gabadhii gabadha maydhaysa waxaa xaaraam ka ah inay gabadhii ka eegto shantaa meelood meelaan ahayn wejigii iyo labadii calaacalood iyo timaha waayo timihii dee way way hagaajinaysaao waa tidcaysaa saddex tidic bay ka dhigaysaa marka dee waxaanay qofku arkeen oo ujeeday ma hagaajin karaba iyo haddii aa la idmaayo raqabada waa cunihii iyo surkii iyo labada lugood intaa lugaha ay waysada la maydho ibnu qudaama wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah laa naclamu fii dalika khilaafan arrintaas wax khilaaf ah culimada dhexdooda ma ogin alaaa saddexaad talyiinu mafaasilih talyiinu waa in la jilciyo mafaasilihi ay mafaasili lmeyit meydka xubnihiisa waa in la jilciyo xubnaha meydka la jilciyo maxaa looga jeedaa waa shay horta mustaxab ah jilcinta maydka la jilcinayo xubnihiisuna laba wakti bay dhici kartaa wakhtiga koowaad waxa weeyaan marka ay markaasi naftu dhaafto haddii qofkii adigoo la fadhiya nafti ay dhaafto inta qofku aanu jidhkiisii engegin oo nafti kulaylkeeda dhiiggii uu shaqaynayo waxa weeyaan wakhtigaasoo cinda almowt ama caqaba mawtihi in markaa xubnihiisayn hore usoo sheegnay loo jirjirciyo marka si ay u fududaato marka la maydhayo iyo marka aad maydhayso maydkii labadaas waqtiba taliyiinku waa fiican yahi laakiin jilcinta hore ayaa waxay usii wacantahay ta dambe wuxuu yidhi sheekhu casru batnihi casru waa tuujin la tuujiyo batnihi calooshiisa casran tuujin rafiiqan turid leh in maydka calooshiisa sidaa calaacashaada midigta ah ama bidixda ah farahaagii oo sidaa isugu dhegan oo isku naban inaad maydkii halkaa tartarada ah ee muxuu ahaa keliyaha iyo xudunta hoosteeda korkeeda laabta xawda meelaha feedhaha wixii ka hooseeya aada gacantaadii iyadoo aan duubnayn gacantaadoo sida feedhka u duubnayn oo kala baxsan waa inaad sidaa maydka u tuutuujisaa caloosha u tuutuujisaa haddii aanay qofkaa dumara xaamilo ahayn hadday qof dumaroo xaamila ay tahay markaas oo caloosheedu gig tiran tahay tuujinta la tuujiyaa dhibaatay ku keenaysaa soo mahade markaa marka haddaanay xaamilo ahayn oo ay caloosheedu uurmadhan ay tahay qofkii dumar ahayd waxa weeye iyo ninkiiba marka la maydhaayo saasaa isna caloosha loo tuujinaya muhiimaddu waa maxay waa lasoo yara fadhiisinayaa qofkii lugna waa loo kala bixinayaa lugna waa loo soo laabayaa waayo haddii labadii lugood ay sidaa ugu fidsan yihiin xaggii dambe hadday wax ka imaan lahaayeen dhulkiibuu kubaa badhidii saaran tahay oo qofkii waxbay ka soo bixi maayaan marka lug baa lasoo laabay lugta bidix oo kale baa lasoo laabay waayo qofka bini aadamka gaar ahaan meesha la tuujinayo waa docda bidixda ah xudunta wixii bidix ka jira la tuujinaya sababtu waa maxay qofka bani aadamka calooshiisa bidixda ku jirta oo bidixda ku taalla caloosha bani aadamka cunnada iyo waxaasi ay galaan waa bidixda ku jirtaa marka dhanka bidixda ah ayaa qofka wixii xudunta dhanka bidix ka jira ayaa qofka qunyar loo tuujinayaa lugta bidixda ahna waa loo fidinayaa markaa lugta midigna waa lasoo laabayaa waayo haddii dee aad bidixdii calooshu ay ku jirto oo lugtii bidixdeedna aad soo laabto wixii baa isku cayuumayo wax badan kasoo bixi maayaan qofkii ta bidix waa la fidinayaa ta midig baa lasoo laabayaa calooshaasa la tutuujinaya dhankaa bidixda ah si markaa haddii aan la idmaayo wax uga yimaadaan haddii mindhiciradiisu wax ku harsanaayeen oo hadhow waxaa laga baqayaa marka maydhidiisa la gudagalo in wax iska socdaan qofkii baa la diidaya marka saasa qofkii tujintu waa caynka iyada ah si tartiib ah oo calooshii gacanta qofkii saasaa loo gelayaa tartiib ah oo maaragtay tartiib loo fudaydinayo waxaa loo jeedaaya nebiga sal alay sl xadidka cali bin abi aalib baa u daliila annahu dahaba yaltamisu min rasuuli illahi sal alla alay wasalam maa yultamasu min almayit falam yara shay-an cali markuu rasuulka maydhayay wuxuu ka baadhbaadhay balqoxa qofka dhinta laga doondoon in wax ka yimaadaan waxba kumuu arag markaasaa wuxuu yidhi cali bin abi aalib biabii anta wa ummii طayiban xayan wa طayiban mayitan radi alahu taala canhu arda xadiiskaa saxiixa ibni maaja iyo keyrkii bay soo saareen lafu kharqatin lafu waa duubid la duubo khirqatin calal in lagu duubo ayaa wanaagsan calaa yadi lmuqsili kii wax maydhayay gacantiisa inuu calalku duubo ayaa fiican alyusraata bidixda ah iyo wa tanjiyatu lmayiti maydka u istinjeentiisa in loo istijeeyo maydka ayaa wanaag tanjiyadu waa istinjadi wey istinjayn maydka loo istijeeyo gacanta bidixba inay loogu istinjaynaya ila midigtu waa fadli bay leedao lama taabsiinayo marka maxaa la diidayaa gacantaadii oo aan waxba kaa xigin iyo inay istaabtaan qofka cawradiisii baa la diidayaa marka hadda waktigan la joogo casriga ah maraku duubkii waxaa kasii fiicanba haddii alla idmaayo baashan galofiska gacmaha la gashado ee markaa dakhaatiirtu ay isticmaalaan taasaa sii wacan golofiskaasa qofku isticmaalayaa taasuu qofku haddii alla idmaayo gacanta gelin waxna uga soo dusi maayo laakiin maradii waxaa laga yaabaa xitaa markay kugu qoydo inay kaaga soo dusaan wixii waa dhici karta dhecaandhecaankood wixii la midka marka walafu khirqatin calal duubidii weeye calaa yadi lmuqsili kii wax maydhaya gacantiisa waa calal ku duubaa alyusraa bidixda ah iyo wa tanjiyatu lmayiti maydka in loo istinjeeyo weeyaan arrintaas waa arrintee mashruucahoo wanaagsan oo fiican oo qofku inuu sidaa sameeyo si maaragtay looga baqayo maydka cawradiisa iyo qofka gacantiisu inay isgaadho waayo ile maydka cawradiisa eegid la eego ayaa xaaraan ah marka mar haddii la yidhi yaan la eegin meesha maxaa la diidayaa waxaa la yidhi maydka cawradiisii qof yahow maydhayaa ha eegin inaad gacantaadii taabsiisana ka warran id waxba kaa xigin soo kama sii awleysnadee marka haddii mar aragtidii lagu diiday gacantaadiin waxba kaa xigin oo aad taabsiisaa min baabi awlaa weye waa ka awleysantaha marka waxa weeyaan waxbaad gacantii ka xijinaysaa oo ku duubaysaa wa tawdii'uhu ta lixaad waa tawdii'uhu waa uweysayntiisa maydka loo weyseeyo waa in maydkii loo weyseeyo waayo markii waysadu goormay imanaysaa waxay imanaysaa marka qofkii meydka ahaa calooshiisii la tuujiyo wixii ka soo baxay looga istinjiyeeyo hawshaa marka la dhammeeyo waxaa la rabaa qofkii intaanu meydka u weysayn inuu faraha saabuun iyo wax ku maydho waayo ila istinjigu qofkani galay ila markaad caadiga ahaydba adigu naftaada waad markaad hawshaa samayso waad farahaad saabuun ku maydhan jirtay marka qofkii jirkiisii kalaad maydhaysaae waa inaad eh, farihii saabuun ku maydhato ayaa la rabaa kadib baad qofkii markaa u weysaynaysaa sida salaada loogu weysaysto oo kale saddex saddex jeer baad xubnaha u maydhaysaa ama waxaad u maydhaysaa haddii la idmaayo labalabo ama mid mid waayo nebigu sal alla aley wasalam gabadhiisii markii umucatiya ay maydhayeen iyo islaamihii kale wuxuu ku yidhi ibda'naa bimayaaminiha wa mawaadici lwuduu'i minha maydhidda waxaad kaga bilowdaa dhanka midig iyo meesha ay waysadu marto waatuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim iyo keyrkood buu soo saaray lambarka toddobaad waa qaslu ra'sihi maydka madaxiisa in la maydho iyo wa lixyatihi gadhkiisa bilmaa'i alqaraaxi ay bilmaa'i aahir biyo taahira waa in lagu maydho qaraaxa waxaa la yidhaahdaa waa almaau tahuur hayru lmakhluuq waa biyaha aahirka ah ee aan waxba lagu darin baa la yidhahdaa almaau ahuur ayru lmakhluuq hayru lmakhluuqi bishayin waa biyaha daahirka ah ee aan waxba lagu darin baa qarax la yidhaahdaa marka gaslu ra'sihi maxaa loo jeedaa markaa dee kuwa aan saabuun iyo qasil iyo waxaan lahayn baa loo jeedaa oo biyaha iska cado daahir ah gaslu ra'sihi waa maydhida madaxiisa la maydho iyo wa lixyatihi garhkiisa bilmaai saa inuu qofku sameeyaa rabaa asta athaaminata sideedaad waa qaslu ljaanibi docdii waa in la maydhaa alaymani midigta ahayd qofka bani aadamka labadiisa qaar ama labadiisa docood ee midig iyo bidix ah docda midigta ah baa la maydhaya uma dabeetana alaysara ka bidix baa la maydhaya bilmaa'i lqaraaxi biyo daahiro waxba ku jirin ayaa lagu maydhayaa labadaa jaanib baa qofka saa loo sameynaya marka qofka madaxiisa la maydho oo garhkiisii la maydho oo haddii alla idmaayo la gudagalo maydhiisii dhanka midigtaa maydha lagu bilaabayaa garabka midigta ah iyo waaxdaas ilaa cunaha docdaa xiga ilaa laabta bartankeeda inta laga gaaro ilaa haddii alla dhabarka bartankiisa waxaan u jeedaa qofkii waa saa loo kala barhayaa kala badhid saa u dheer waax dheer baa la maydhayaa ilaa cagta midigta ah ku siman ayaa qofkii la maydhayaa dabeetana qofkii Eh, dhankii eh, dea la idmaayo midigta dhankii kale baa loo hoosoysiinayaa waa lasoo rogayaa dhanka bidixda ah ayaa haddana sidii ta loo maydhay ayaa loo maydhaya qasluhu qodobka sagaad waa maydhidiisi la maydho milaha iyadoo kale in la maydho dhankii bidixda ahaa bilmaa'i biyo lagu maydho wasaabuuni iyo saabuun isku jira biyo iyo saabuun isku jira ama biyo iyo qasil in lagu maydho ayaa wanaagsan markii uu may wuxuu ujeedaa yani maaratay marka hore saasaa loo maydhaya ila xagga hore kugu soo sheegay midig bidix loo maydhayo marka aad marka u horaysa biyo cadoo nadiifoo daahira ah aad jeexiisa midigta ah iyo jeexa kale ee bidixda aad ku maydho maydha labaad markaad maydka maydh labaad u celinayso biyo saabuun leh baad ku maydhaysaa ama biyo qasi leh ayaad ku maydhaysaa taasaa wanaagsan alcaashiratan tobnaad qasluhu waa maydhidiisa milahaa maydhaa hore mid lamida maydkii in la maydho bilmaa'i biyo lagu maydho watiibi iyo udgoon lagu maydho marka kayfiyadii maydhidaa kala duwan saddex jeer baa qofkii la maydhay soo maaha markii koowaad maxaa lagu maydhay biyo saafiya oon waxba aanay ku jirin maaulqaraax ayaa qofkii labadiisa waaxoodba lagu maydhay marka labaadna biyo saabuun leh ama qasil leh baad ku maydhaysaa marka saddexaadee raacinta saabuunta aad ka biyo raacinaysana maxaad ku maydhaysaa biyo cadar lagu daray oo udgoon baad ku maydhaysaa kaafuur bay ku dari jireen waagii hore kaafuurku waa geedkan baxrasaafka la yidhaahdo baxrasaafkaasaa waagii hore la isticmaali jiray oo geed aada u udgoon ah xagga kalena wanaagsan oo xasharaadka iyo waxaa sumaydka ka ilaaliya marka geedkaas intay tumaan ayay biyaha ku qooshi jireen markaasay biyuhu dhan udgoon bay noqonayaan marka haddii la waayo cadar caadi ah ayaa biyihii laysaga daray oo meydkii lagu maydhaya marka meydkii isagoo udgoon ayaa meydkii la arkaya sidaas weeyaan waa markii mar saddexaad hadduu u baahdo maydku iyo mar labaad iyo mar saddexaad hadduu u baahdo weeye si maaragtay maydku waxaa labada jeer saddex jeer loogu maydhayaa si nadiiftiisa ay u kaamil noqoto baa loo jeedaya marka xadiiskii waxaa u daliileed oo mucaiya ee mashhuurka ahayd gabadhii maydka maydhi jirtay waxay lahayd gabadhaasi annagoo rasuulka gabadhiisii maydhayna ayaa rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi saddex jeer gabadha maydha ama shan jeer maydha ama in ka badan maydha oo biyo iyo gob ku maydha marka u dambaysana kaafuur iyo udgoon gabadha u raaciya maydhideeda markaad ka faaruqdaan maydhideedoo dhammaysaanna isoo ogeysiiya markaanu ka faaruqnay meedhidii gabadha ayaan rasuulka ogeysiinayoo macawuus rasuulku uu lahaa ayuu rasuulku kadinka intuu soo taagay noo dhiibay markaasuu wuxuu yidhi maradaan idiin dhiibay gabadha jidhkeeda xijiya oo u guntiya oo haddii ala idmaayo kafanta uga hoosaysiiyuu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam <clears throat> waa tuulaha ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduu'i minha xadiiska saxiixa marka wuxuu yidhi sheekhu qofkii dumar ahayd marka hadda wuxuu ka tegay isagu fidhiddii loo fidhayay iyo mitaa taabanba qofkii ma loo fidhi karaa maydkii gabadhii ama maydka sidiisaba guud ahaan rag iyo dumarba timaha ma loo fidhi karaa ninka timihiisa isaga waa la firayaa fidhid fidhid yar hadduu timo leeyahay fidhid yaroo iyo shanlayn aan saa maaragtay u badnayn ayaa loo fidhayaa qofkii meydka ahaa oo tartiib ah ee waana garhkiisa iyo haddii madaxiisa jamiicanba saasaa la yeelayaa masaladaas sheekhul albani kitaabkiisa axkaamu ljanaa'is oo kitaab runtii aada u wanaagsan ahoo qofka muslimka inuu daalacdo akhristo ay fiican tahay oo meydka iyo axkaamtiisa iyo janaasadu aada uga hadlay ayuu ku sheegay in arrintaasay bannaantay laakiin qofka dumara iyadu timaheeda waa la furfurayaa dabeetana waa la kala bixbixinayaa waa la fidhayaa saddex saddex tidic baa laga dhigayaa saddex xidhmo baa laga dhigayaa dhankan midigta ah iyo dhanka midixda ah iyo dhanka bartanka ah ayaa gabadha timaheeda saddex tidic baa loo tidcayaa saddexdaas saas loo jiifinaya marka waa waa in laysku tidco laysku tidco ilaa inta jeegada la gaadhsiinayo afka la isugu xidhi maayo marka mid waliba sidiisa loosoo dhaadhicinaya halkaa loosoo dhigaya haddii aynay timaheedu gabadhii aanay suuragal ahayn inay isku tincaa ama timo juro oo adag bay leedahay maalan ama haddii aan la idmaayo waaba timaheedaa yarba oo waxa weeyaan ma isku xidhmi karaan sidii laysugu qabqaban karaa ama biin ha lagu qabto ama iyaga ha laysku xidho saasaa la yeelaya hadday suuroobi weydana inta loo saliideeyo saliid iyo biyo laysugu daro ayaa dib loo fidhayaa oo dib loo seexinaya saasaa la yeelaya <clears throat> saddexdaa dhafaair baa la samaynayaa marka oo rasuulku sal alay wasalam sunnihiisa ka mid a ah. waayo mucaiya waxay lahayd wamashatnaaha alaaata quruunin waanu u fidhnay gabadhii rasuulka sal allahu alayhi waaalih wasalam saddex haddii ala idmaayo tidic baanu uga dhignay riwaayad kale waxay tidhaahdaa naqadna uma asalna fadafarnaa shacrahaa halaaata aflaatin qarnayhaa wa naasiyatahaa wa alqaynaahaa khalfahaa waanu fidhnay dabeetana timihii waanu furfurnay waanu u maydhnay waa u tidicnay saddex tidic baanu uga dhignay labada dhafoor iyo dhakadaanu saa u qaadsiinay afkoodiina xagga dambe ee jeegada ah ayaanu u ridnay waa taglahay kafanta marka maydka la kanfayo ma shay waajib ahbaa mise shay waajib ah maaha waayo halkan wuxuu ku yidhi sheekhu addaabitu thaalithu daabidka saddexaadi alkafanu waa kafnid maydkii la kafmo weeyaan maydka kafanta la kafmayo sidiisa waa fardu kifaaya wuxuu kula mid yahay maydhidda maydka la maydhayo haddii dadka qaarkood ay u qumaan inay maydkii maydhaan dadka intooda kale waa ka dhacayaa soo maahadeed waayo qof hadduu dhinto meel isugu wada tegi maaye ile haddii ay dhammaantood maydkii maydhidiisii ka tagaanna aasimiin wayso maaha way dambaabeen waayo nebigu sal alay waslam xadiiskiisa u daliila iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin maydkii biyo iyo gob ku maydha wa kafinuuhu fii thawbayhi ninkii dhintay xashi ku dhintay kafanta marka waxaa jira maa yustaxabu min alkafan waxay culimmadu yidhaahdaanoo waxyaalo u habboon kafantu inay noqoto qodobka koowaad waxaa weeye an yakuuna min maalin xalaal an yakuuna min maalin xalaal kafanta haddii maydka la kanfayo waa in kharashka kafantan lasoo siiyey maal xalaala waa inuu noqdaa an yakuuna min maalin xalaal maal xalaala waa in maydka lagu kanfaa ahlucilmigu waxa wacan bay yidhaahdeen in qofku uu wade alidma kafantiisaba diyaarsado inta uu nool yahay si maalkiisa maalka ugu fiican ee ugu xalaasha badan inuu ka iibsado oo uu diyaarsado ayaa fiican waayo xadiidkii sahal baa u daliila qof dumara nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay u keentay maro ay gacanteeda ku soo toshay oo macawiis ah markaasaa raggii saxaabada ahaa ee meesha fadhiyey rasuulku markaasna maradii uu xidhnaana maradaa keliya haysto waa ka dhammaatay ayaa intuu gurigii galay buu rasuulku soo xidhay salawaatullaahi wasalaamu calayh cabdiraxmaan ibna cawf oo meesha fadhiya rasuulka ilaahay oo maadisiisi marada yidhi rasuulkuna wax la weydiistay weligii ma celinoo waa uu siiyey saxaabadii maamaagayoo war rasuulku inuu arradnaa waad u jeedeeyey maxaad macawuusta gabadhu u keentay uga qaadatay markaasu wuxuu yidhi war sidaad moodeen maahe anigu waxaan doonayaa marada rasuulka jidhkiisii taabatay inay aniga jidhkayga taabato oo kafan ii noqoto maalinta aad ee le aasaayo marka waxa weeyaan qof inuu diyaarto taasi ka daliishadaan qodobka labaad waxay culimmadu yidhaahdaan an yakuuna abyada nadiifan jadiidan waa inay kafantu noqotaa an yakuuna abyada waa inay mid cad tahay maradu nadiifan oo nadiifa jadiidan oo cusub mara cad oo cusub oo nadiifa waa in maydka lagu kanfa an yakuuna abyada nadiifan jadiidan waayo nebigu sal lay wasalam wuxuu hatuu lahaa dharkiinna waxaa ugu khayr badan marada cad baa maryihiinna ugu khayr badan ee maydkiinna ku kanfa oo haddii aan la idmaayo mowtaadkiina iyo kuwa dhintaa kukanfa waatuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad an yakuuna mubaharan an yakuuna mubakharan waa inuu yahay maro la bukhuuriyey oo haddii aan la idmaayo bukhuurintu waa maro uunsi ama wax caynkaasa lagu shiday oo la udgoonaysiiyey waa inay tahay waayo nabigu waatuu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa ajmartum lmayita fakhamiruuhu alaaan maydkii markii aad wax u shidaysaan saddex jeer wax u shida waatuu nabigu laha alay slatu wasalaam marka kafantii sida ugu fiican waxa weeyaan in laba qof ay isla qabato oo markaa girgire ama dabqaada lahoos dhigo cadar eh, mxuu ahaa unsi cadar lagu daray eh, lagu daaro lagu shido oo markaa loo dhigo qiiqi ka baxayay si marada u gasho ama inta laba qof ay wada isla qabato marada xabad yaroo cadara saa loogu dhibdhibciyo weli dhanka dhanka maydka wixii marada qaybta xigaysaa fiican in saa loogu dhibdhibciyo ayaa wanaagsan oo labada qof saa isula qabtaan qodobka waxa weeyaan afraad an yakuuna alaaa ahwaabin an yakuuna halaatha ahwaabin saddex maro waa in ay tahay maradu waa ragga marka laga hadlaayo hadday gabdha tahayna waa imisa waa imisa waa inay shan tahay soomaa shan waa inay tahay hadday habla yihiin maydkal meesha yaalla haddiise rag uu yahay waa inay saddex maro tahay waayo nebiga sal alla alay waslam caaisha waxay tidhi kufinaa fii alaaati ahwaabin saddex maraa lagu kanfay qodobka shanaad cadamu almuqaalaah waa inaanay qaali ahayn kafantu oo kafan qaali oo lacag badahaan la soo siiyey waa inaanay ahayn halaathu lafaa'ifa yasturuhu jamiicahu ilaa ra'sa almuxrimi wa wajha almuxrimi muxrima halaathu lafaa'ifa saddex duubid weeye yacni saddex maro ayaa meydkii lagu duubayaa hadduu nin yahay yasturuhu kaasoo asturaya jamiicahu dhammaantii asturaya ilaa ra'sa almuxrimi qofkii muxrimka ahaa madaxiisa mooyaane ile kaa isaga lama ogola ile markii uu caadiga u noolaa miyaa la ogolaa qofkii xaajiga ahaa ee xajka xarmana ama muctamirka ahaa inuu madaxa maro saara miyaa la ogolaa hadda ninkii baa laga hadlaya gabadhi ma aha oo gabadhii markay meesha tagto dawaafayso ma aha waxaad arkaysaa hadda markaad xaramka tagto oo kale dumarkan eh, nigeria iyo eh, algeria iyo meelaha eh, nigeria kasoo xajiya iyo uganda iyo meelaha kasoo xajiya muslimiinta ah afrikaanka waxaad arkaysaa marka dawaafka lasoo gaaro ayaa rag iyo dumarba horta dumarkuna waxay toshaan saraawiil cadcadood luga dheera ah iyo shaarka kuwa baakistaanka aada moodid iyo xijaab yaryaroo aan cududahaba gaadhsiisnayn oo intaa yar ku eg garbaha ku eg bay toshaan marka dawaafayaan meesha iman waxaa arkaysaa qaarkood dalladaa yarba iska tuurayaan islaantiyo dee halkan digiif digiiflaho waxaa arkaysaa aan madaxeedu qaawan yahay markaas waxaa laga yaabaa inay marada saa gacanta ugu hayso ama dhididka isaga bi'inayso ama haddii alidmaayo isleeda kacbada alla gaadhado ku masaxaysa rag iyo dubar waxa ka horreeya eegi maysa cagtay marinaysa marka wax iska jira masalada laakiin waxaa wanaagsan ninkii baa laga hadlayaa isagu aan la ogolayn madaxiisa xaajigu inuu wax saaro lama ogola halaathu lafaa'ifa saddex duubid weeye saddex maro ayuu meydkii lagu duubayaa yasturuhu lafaaiftaasoo meydka la asturayso xaal maaragtay lagu asturaya meydka mid asturaysa ay tahay jamiicahu dhammaantii ilaa ra'sa almuxrimi kii xajka xarmanaa madaxiisa mooyaane iyo wa wajha almuxrima gabadhii muxrimadda ahayd wejigeeda mooyaane ila gabadha muxrimada ah iyadu markii xaajiyada ahaydba way xajka xarmanayd baa arrintaa loo diiday waay marka waaidii caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkeediibaa u daliila iyo xadiista kale saxaabadu ay wariyeen ridwaanlahi calayhim ajmaciin waatuu nebiga sal alay slam diiday marka gabadha kafnideeda maryaha lagu kanfayo sida rag culimaa ay tilmaameenba shan maro waayo gabadhu marka ay nooshay caadiga tahay way ka marya qaalasho badan tahay ninkii soo maaha oo ninku waxaa laga yaabaa maryaro kooba inuu xidho laakiin gabadhu maadaama ay xagga mawaadicu ziina ay ninka kaga badan tahay way ka marya qaadasho badan tahay ragga sidaa awgeed baa markaa adduunkan ay noolaayeen base u kala marya badnaayeen ayaa marka geeriye timaadina timaadana ay u kala marya badanayaan shan maraa marka gabadhii lagu kanfayaa maro saddex maro oo lafaaf ah saddexda maro waxa weeyaan saddex maroo isleegoo waaweyn baa gabadhii lagu duduubayaa labada maroo kalena midna gogorad ahaan baa looga dhigayaa oo intaa muxuu ahaa haddii alidma intay u gaadhi karto gabadhii ayaa loo gaadhsiinayaa ama kawaacibta ha looga sarraysiiyo oo kalxamaha ha loo geeyo ama haddii alidmaayo xundhurta ha looga sarraysiiyo ha loo geeyo iyo khimaar mid looga dhigayo khimaar yar looga dhigayo saddexda kole oo marana waa lagu duubayaa gabadhii oo taasoo sida meydka caadiga loogu duubo ayaa lagu duubayaa dabeetana hadhowbaa madaxa iyo miskaha iyo bawdiyaha iyo meelahaas ayaa mara yar looga qabanayaa si aanay kafantu uga furfuran qofkii maydkaa ah, jidhkiisina u kala dhicin marka maydka sifada loo kanfeeyna waa sidaa aynu jeelmaannay oo wanaagsan oo maydka kafantiisu ay ku jirto wuxuu yidhi mualifku caleyhi raxmatullah arkaanu adaabidu raabicu arkaanu salaati ljanaasa salaatuljanaasaha arkaantiisu sabcatun waa toddoba arkaan bay salaadu leedahay janaasadu waa toddoba rugniga koowaad alqiyaamu waa taagni waa haddii aa la idmaayo taagni in lagu tukado waayo salaada janaasadu wahay salaada faradka ah way ka duwan tahay iyadu oo way ka duwan tahay ee habeenkii iyo maalintii la tukado way ka duwan tahay sayna hore usoo marnay arkaanta salaada faradka caadiga ah afar iyo toban rukni bay ahayd laakiin salaada janaasada arkaanteedu iyadu waa toddoba toddoba mar meesha ka maqan soo maaragta marka waayo iyadu rukuuc ma leh oo sujuud ma leh oo ictidaal ma leh dee tii janaasada ahayd marka sheekhu wuxuu alqiyaamu taagni baa ka mid a arkaantii salaadii janaasadu ay lahayd waayo salaad waxaa yeele waa salaad waxaa waajiba marka hadday salaadba tahay istaagni baa waajib ah taagni baa waajib ah la istaago sida salawaadka kale laysugu taago juluus ku ansixi mayso haddii qofku uu awoodi karo taagni inuu ku tukado adilada kusoo aroortay baa cumuumkeeda loo daliishanaya waquumuu lilaahi qaanitiin iyo salli qaa'iman iyo baa loo daliishanaya athaani labaadi atakbiiraatu larbac waa takbiiraadka afarta ah afarta jeere allahu akbar la yidhaahdo takbiiraadka arbacda ah salaadii janaasada ah waa rukni waxay ka duwan tahay salawaadkii kale waayo takbiirta koowaad takbiirat takbiiratulixraam bay noqonaysaa waa tii lagu xidhanayay iyada keligeed baa rukni ah wixii ka soo hare ee takbiiraad ahna waajibaad bay noqdaan soo maaha dee salaadii faradka ahayd salaada faradka marka arkaanteeda la qaybinayo takbiiratulixraamku waa rukni soomaha maaha wixii kasoo hare ee takbiiraad takbiiraado takbiiraatulintiqaali baa la dhahaaye takbiiraatulintiqaaliga salaadu ay leedahay ee qofku intuu salaada ku jiro wadwadayo iyagu rukni maaha soomaha waa waajib iyagu rukni maaha Eh, laakiin waxa weeyaan takbiiraadka salaada janaazadu iyadu waxa weeyaan waxay u dhigan eh, eh, mxuu ahaa la sodala socda salaada janaazada ahayd iyagu waxaa weeyaan ma ansaxayso in takbiiraadka lala yimaada mooyaane waayo nebigu sal alla alay wasalam xadiidkiisa u daliila kabbara cala anajaashiyi arbacan najaashi markuu nebigu janaasat alghaa'iba ku tukanayay se afar jeer buu takbiirtay calayhi salaatu wasalaam athaalitu kan saddexaad qiraa'atu lfaatixa faatixa akhrinteed ayaa ruknigii saddexaad uu yahay waayo nebigu wuxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaab marka salaad hadday martahay faatixa ayaa suura ayaa waajiba in la akhriyo alraabicu kan afaraad waa asalaatu waa ammaan la ammaano cala nabiyi nebiga sal allahu aleyh wasalam oo lagu salliyo goormay dhacaysaa taasina waxay dhacaysaa haddii aan la idmaayo takbiiraadka takbiirta saddexaad takbiirta labaad dabadeeda takbiirta labaad dabadeeda wey takbiirta koowaad maxaa la akrinayaa waa faatixadii ayaa la akrinayaa takbiirta labaadna dabadeeda waxaa lagu salinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salliga atixiyaadka ku jira ibraahimiyada ah weeye salligu allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu ilaa aakhir alkhaamisu ka adducaau waa duco loo duceeyo lilmayiti maydkii loo duceeyo taasina goormay imanaysaa bacda takbiirati haalia takbiirta afaraad dabadeeda ayaa waxaa haboon in maydkii loo duceeyo waatuu nabigu lahaa calayi isalaatu wasalaam idaa sallaytum cala almayit fa akhlisuu lahu ducaa haddaad mayd ku tukanaysaan ducada u saafi yeela waatuu nabigeeni lahaa calayhi salaatu wasalaam asaadisu ka lixaad waa salaamad maydkii la salaamayo waxaan odhan lahaa salaamo naqsi salaadii maydka lagu tukanaya la salaama naqsanayo waana taasina waa goorma bacda takbiirati raabica takbiirta afaraad dabadeeda ayaa salaantaasi uu la imanayaa fuqahada qaar baa waxay leeyihiin takbiirta afaraad intaanu salaama naqsan ka hor waxaa fiican inuu yidhaahdo allahuma rabbana aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar saasa fuqahada qaarkood ay leeyihiin marka waxaad arkaysaa mararka qaar hadda xaramka oo kale markaa tagtid waxaad arkaysaa iyo meelaha markaa aad eh, tagtid waxaad arkaysaa takbiirta ee eh, u dambaysaa maxaa ohan lahaa marka takbiirta u dambaysa dabadeeda dheh hal mar buu imaamku salaamo naqsanaya assalaamu calaykum waraxmat ullah bes buu odhanaya ta kale odhanba maayaba xaramka o dhan hasa lagaga tukadaa labada xaranba maka iyo madiinaba masalada marka xadiid baa u daliila xadiidka abi hurayra ana rasuula lahi sal ly slm salla calaa janaazatin fakabara calayha arbacan wasalama tasliimatan waaxida hal salaama naqsi buu nabigu qabtay salawatulahi waslamu caleyh masaladan kale caadi macruufka innaga waynu naqaano ee rasuulku laba jeer inuu salaama naqsadayna iyaduna waa mas'alo sugan marka waxaa weeyaan masalada kale xitaa xadiidka ibn mascuud radi allahu tacala canhu waa tuu halaau khilaalin kaana rasul lah sal sl yafcaluhunna saddex arrimood dadku rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi uu samayn jiray dadku way ka tageen atasliimu cala aljinaaza salaanta la salaamo naqsado jinaasada marka maydka lagu tukanayo mithlu tasliimi fi salaa salaada salaamo naqsigeeda oo kale weeye waatusaa sidaa lahaa asaabica ka toddobaadi waa atartiibu waa in la tartiibiyo tartiib waxaa loo jeedaa sidii ay u kala horreeyeen waa in loo kala horraysiiyo arkaanta iyada ah sidaas siday u kala horreeyeen waa in loo kala horraysiiyo sunnaha jinaasada waa inuu imaamku takbiirto dabadeedna faatixadii akhriyo takbiirta koowaad dabadeeda si sir ah oo hoos ahaana inuu u akhriyo marka labaad uu takbiirto nebiga uu ku salliya calayhi salaatu wasalaam marka saddexaad uu takbiirto